بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنك بالله بين آيات كنتن إيا السقال سورة النور إلى آخر السورة وحاينو الدنبيسي هيدنك إذا الضلبان أدومهينا إذن خدميسا إيا عروت أنقان قادين وكو حرطها كمدة صدح قور وقتك الصلاة الصبح كهر صلاة cishaha kadib maalin weynta waa saddexda gooree dadku ay hurdada u qaanqaadaan saddexdaa goor wixii aan ahayn wax dhibaataa ah mal hadday idiin soo galaan idan la-aan aayaddanuna idankaasoo kale unbay sheegi waidaa balaqa alatfaalu caruurtu markay gaadhaan oo minkum idinka idin mid a ah alxuluma qaangaadh markay gaadhaan ixtilaam falyastadinuuha idan dalbaan kama stadana aladiina kuwiisay u idan dalbayaan min qablihim oo dadkii waaweynaa kadalika sidaasu yubayinu llaahu alla u cadeynaya lakum idinku cadeyn aayaatihi aayadihiisa wallaahu allan caliimu wuu og yahay wax walba xakiimun wuu falsan yahay maamul wanaagsan yahay caruurta horta ihi markay gaadhaan iyo kuwa addoomaha labadaba markay gaadhaan oo ay shan iyo toban jir gaadhaan amaay ixtilaamaan sida ragga waaweyn oo kale ha ahaadaan ragga waaweyn looma ogoleyn inay idin la soo galaan wakti kasta kullal awqaati ragga waaweyn idlaan inay soo galaan haweenka u soo galaan looma ogolayn kuwan dee raggii waaweynaabay ku biireen raggaa waaweyn ka mid ha noqdaan wey ilaahay saasuu inoogu caddeeyey xaqii subxaanahu wa tacaala waa inaynu ku dhaqanaa wey waidaa balqa alatfaalu caruurtu markay gaadhaan minkum idinka idinka mida alxuluma qaan markay gaadhaan ixtilaam falyastadinuuha idan dalbaan kama stadana aladiina min qablihim kuwii ka horeeyay wada dalbeen ila rag waaweyn bay noqdeen baa laga wadaa kadaalika sidaasuu yubayinu llaahu alla idinku cadaynaya lakum idinka aayaatihi aayadihiisa wallaahu alla subxaanahu watacaala caliimunka wax walba og weeye xakiimun oo maamul wanaagsan falsan walqawaacidu kuwa fadhiistay oo min annisaai dumarka ah kuwa xaydka ka fadhiistay ama dhalmada ka fadhiistay ama da la fadhiistay allaatay gabdhihii laa yarjuuna aan rajaynaynin nikaaxan wax guura aan rajaynaynin falaysa calayhina dushooda maaha junaaxun wax dhib ah an yadacna inay dejiyaan iyaabahuna dharkooda hayra mutabarijaatin kuwa muujinaya keyrkood xaaleyhi biziinatin qurux yadacna iyaabahuna waa inay xijaabka way iska dejin karaan garbasaartay la soo hadhi iyo diracay la soo xijaabka way iska dhigi karaan laakiin inay qurux muujiyaan lama rabo oo waxay luqunta ku qabaaniyo iyo dhagaha waxay ku qabaan iyo waxay jinaha ku qabaaniyo inay muujiyaan lama rabo ujeedadooduna waa inay ahayn inay ismuujiyaan waa an yastacfifna inay dhowrsadaan oy xijaabkooda iska qabaan yaa khayrun lahunna u khayr badan wallaahu alla subxaanahu wa tacaala samiicun ka maqla weeye caliimun og gabdhaha fadhiistay da-bay la fadhiisteen xaylkiibay ka fadhiisteen wax in la guursadana rajo kama qabaan wax dhibihi ma saar hadday julubaabka iska dhigaan dharkooda qayb ka mida garbasaarta ma dhigi karaan garbasaarta iyo dirica way qabayaan hadday julubaabka iska dhigaan wax dhiba ma leh laakiin inayna quruxdooda muujinin weyo ragga ayna hormar marinoo isu muujinin iyagoo waxyaabaha luqunta iyo tinaha iyo ku qabaan u muujinaya laakiin waxa uga sii fiican oo uga khayr badan inay dharkooda iyo xijaabkooda iska qabaan yaa uga fayr badan laakiin haday xijaabka iska dhigaan wax dhiba ma leh mar haddayna gabdho guur rajeynahayn o fadhiisteen marka fadhigaasu culimada qaar waxay waa inay xayl ka fadhiistaan taas lama ogolo gabdho waxaa jira xaylkii ka go-ay laakiin dee u suubada in la guursado u waa gabdhaha da weynaaday oo dada ka fadhiistay wax guurana aan rajaynaynin sida la sheegay walqawaacidu kuwa fadhiistay da-da la fadhiistay oo min annisaai dumarka ah allatii gabdhihii laa yarjuuna aan raje ka qabin nikaaxan wax guura ah. falaysa calayhina dushooda ma aha junaaxun dembi an yadacna inay iska dhigaan oo iska dejaan iyaabahuna dharkooda waa xijaabka dharka kore ee xijaabka ah hayra mutabarijaatin kuwa muujin keyrkood xaalo ay yihiin biziinatin qurux oo wax qurux ay muujinayaan iyo cadir iyo waxaa waxyaabaha ay qabaan inay u muujiyaan aan diyaaru ahayn waan yastacfifna inay dhowrsadaan yaa khayrun lahuna u khayr badano xijaabkooda iska qabaan wallaahu allana samiicuka maqlo weyo caliimun oo og laysa cala lacmaa xarajun aayadani saddex qadiyo iyo aayadani ka kooban tahay oo mid walba sabab gaara leedahay qadibada koobaad waxaa weeye dadka indhahala iyo dadka dhutinaya iyo dadka buka in wax lala cuno dhib ma leh waxaa laisku dambi xugminayaa dadka indhahala maadaama ayna raashinka meesha fiican ayna arkaynin dad baa isku dambi xugmiyo yidhi lama cuni karo dadka dhutiyana lama cidhiidyan karaan hadii si uma fadhiisan karaan dadka bukana dadku inay ka yarahe yaqiirsadaan baa suuragalo waa wax buka dadka noocaasa in lala cunaayo dhib ma leh waa qadiyada koobaad qadiyadaba waxaa weeye guryo aad raashinka ka cuni adigoon idan u baahnayn raashinka yaalla aada ka cuni qadiyada saddexaad waxaa weeye dad baa isku dambe xugmin jiray inay keligood cunaan raashinka ilaa marti u timaado haddaad keligiin cuntaan iyo wada wadajiru cuntaan iyo haddaad kelinimo cuntaan midna dhib male saddexda qadiyo aayaddu inoo sheeg laysa ma ahaanin calalacmaa kuwa indhahala xarajun wax dhiba walaa calalcaraji kuwa dhutinna ma ahaanin xarajun wax dhiba walaa calalmariidi kuwa jiranna xarajun wax dhiba ma aha walaa calaa anfusikum naftiinana wax dhibi ma saarna an takuluu inaad ka cuntaan min buyuutikum marka laleeyahay naftiinu inaad guryihiina ka cuntaan wax dhiba male waa la ogyahay taa waa caam ee kuwan dambe ee lagu daba cadfayo yay lamid yihiin guriga waalidkaa iyo walaalaha iyo hadaad ka cunto iyo gurigaaga hadaad ka cunto waa isku mid baa laleeyahay walaa calaa anfusikum naftiina an takuluu inaad cuntaan min buyuutikum guryaha idinku aad leedihin ka cuntaan taa waa macluum aw cuntaan aw buyuuta ummahaatikum hooyooyinkiin guryahooda aad ka cuntaan aw buyuuta ikhwaanikum walaalihiinna ragga ah guryahooda aad ka cuntaan aw buyuuta akhawaatikum walaalihiinna gabdhaha guryahooda aad ka cuntaan aw buyuuta acmaamikum adeeradiin guryahooda aad ka cuntaan aw buyuuta cammaatikum eedooyinkiin guryahooda aad ka cuntaan aw buyuuta akhwaalikum abtiyaashiin guryahooda aad ka cuntaan aw buyuuti khaalaatikum habaryarihin guryahooda aad ka cuntaan aw maa malagtum waxaad milkideen aad ka cuntaan mafaatixahu furihiisa oo furihiisa lagu dhiibay aw buyuuti sidiiqikum saaxiibkiin guryahooda aad ka cuntaan laysa calaykum dushiina maha junaaxu dambe an ta'kuluu inaad cuntaan jamiican wada jir aw ashtaatan kala jir mid mid aad u cuntaan marka macnaha waxaa weeye dadka indhaha la maadaama aynan dhacaamka meesha fiican arkaynin waxba inaad la cuntaan dhib ma ilaahay intuu khayr uga dhigay cuni iskala cuna dadka dhutinna een isla cidhiidyan karaynin iyagana iskala cuna dhib male dadka buka iskala cuna waa walaalihiin waxaa kaloo dhib lahayn inaad guryihiinna ka cuntaan idinku aad leedihiin guryahaad leedihiin taa iyadu waa macluum ee kuwa dambe ee lagu cadfayo iyo gurigaaga inaad ka cunto waa isla mid midda kale waxaa soo geli guryihiin inaad ka cunto caruurtiinni meeshan caruurtii aabashee laguma sheegin anta wa wamaaluka liabiika xadiiskii ahaa baa jiro ilmaha uu qofku dhalay isagaaba iska iskalo tasarufkiisa leh intaa dadkaa lasoo sheegay aabayowgii guryahooda iyo hooyooyinkii guryahooda kulli intaa inaad ka cuntaan wax dhiba male iyagoon idiin idnin wey waxaa kaloo mulaaxado leh waxaad furihiisa haysaan saxaabadaa markay duulayaan yay guryo yay guryahooda furahooda dad u dhiibi jireen marka kuwaa keliyaba mahe guriga furihiisa lagu dhibay eed adugu ilaaliyo ka tahay dee raashinka waad ka cuni laakiin khasaarin maysid ruuxo wax badan oo aan dee xaq ahayn ka cuni maysid waxaa kaloo jira wadajir waad u cuni kartaan jamaacaad u cuni kartaan mid midna waad u cuni kartaan masaladaa jamaacaad u cuni kartaan amid mid dadkii hore carabta ahaa dad nimanka reer kanaana la inay marti helaan mooy keligood ma cuni jirin markaasee dadkii uu soo muslimay marka dadkii marka islaamka waxaa laga yaabaa qayb ka midii inay isweydiiyaan keligaa biyaati raashil cuni kartaa marka keligiin ama cuna ama wadajir cuna wax dhibaataa ah amal saddexda masalo waa sidaa in dhoolaha waa lala cuni karaa ka waa lala cuni karaa ruuxa buka waa lala cuni karaa guriga aabaha iyo waalidiinta iyo walaalaha guryahooda idan la-aan baad ka cuni kartaa saaxiibkaa gurigiisa hadaad ogtahay inuu raalli kaaga yahay w saaiibku hadaad og tahay inuu raalli kaaga yahay waad ka cuni kartaa guriga furigiisaad haysood ilaaliyaha ka tahay waad ka cuni kartaa idan la-aan waa intaa saddexdaa masalo waa sida wax dhiba ah male saddexda waana ku dhaqmayna insha allah laysa ma ahan oo meesha indhoolaha haddaan ku noqoniyo kuwa indhooluhu dad baa waxay dhihi karaan raashinka de meesha fiican ma arki karo marka de in lagu hanuuniyaaba suuragalo hal ka qaadan layda yaaba suuragala mida kale gacantiisu way dhex meermeeriyle aada u arki maayo dad baa laga yaabaa inay waxoogay ka yar waxaysmaan dadka dhutiyana waxaa weeye dadka aada uloo cidhiidhin karaan ruux dee xubin baasi ah marka wax lama boobi karo dadka waa lala cuni karaa oo waa lag waa lala cuni karaa wax dhiba ma leh dadka buka waa lala cuni karaa intaas waa sida waalidiinta iyo caruurtaada iyo saaxiibada iyo gurigaad furihiisa waad ka cuni keli keli waad u cuni kartaan wadajirna waad cuni kartaan wax intaasoo kale dhib male laysa ma aha nin calalacmaa ninka indhaha la dushiisa xarajun wax dhiba ah, hadduu dadka la cuno walaa calalacraji kuwa dhutiyana dushoodana xarajun wax dhiba ah maa hadduu dadka la cuno walaa calalmariidi kuwa jiran dushoodana xarajun dhib maa hadduu dadka la cuno walaa calaa anfusikum naftiinna dhib ma saarna an taakulu inaad ka cuntaan min buyuutikum guryihiinna idinku aada leedihiin marka caruurtii aad dhashay baa soo hoosgelaysa marka taa waa macluum gurigaaga inaad adu ka cunta inayna dhib lahayn kuwan dambaa lagu daba qabtay sida suuratu suuratulmaa-ida markii haweenka eelo kitaabka waad guursataa la lahaa haweenkeennii baa lagu daba cadfay wey min buyuutikum guryihiina inaad ka cuntaan wax dhib male leh oo buyuuti aabaaikum aabihiin guryahooda inaad ka cuntaan wax dhiba male aw buyuuti ummahaatikum hooyooyinkii guryahooda inaad ka cuntaan idan la-aan hadda aw buyuuti ikhwaanikum walaalihiina ragga guryahooda inaad ka cuntaan wax dhiba maleh aw buyuuti akhawaatikum walaalihiina gabdhaha guryahooda inaad ka cuntaan wax dhiba maleh aw buyuuti acmaamikum adeerihiin guryahooda inaad ka cuntaan wax dhiba maleh aw buyuuti cammaatikum eedooyinkii guryahooda inaad ka cuntaan wax dhiba maleh aw buyuuti akhwaalikum abtiyaashiin guryahooda inaad ka cuntaan wax male idan la aw buyuuti khaalaatikum habaryarihii guryahooda inaad ka cuntaan wax dhiba maleh aw maa malagtum mafaatixahu furihiisa waxaad milkideen furayaashiisa haysaan inaad cuntaan wax dhiba maleh ninkii kuu dhiibay oo kaa maqan aw sadiiqikum buyuuti sadiiqikum wey saaxiibadiin guryahooda inaad ka cuntaan wax dhib maleh laakiin saaxiibku waa inaad og tahay inuu raalli kaaga yahay laysa calaykum dushiinna ma aha junaaxun wax dhiba an taakuluu inaad cuntaan jamiican wadajir aw ashtaatan kala jir inaad cuntaan faidaa dakhaltum markaad gashaan buyuutan guryo markaad gashaan fasallimuu salaama calaa anfusikum naftiina salaama taxiyatan salaam weeyo min cindillahi alla agtiisato allah sharciyeeyey mubaarakatan oo barakaysan dayibatan oo wanaagsan meeshan waa iska caamo guri kasta ood gashaan salaama weeye waxaa ka mid marka guryaha idinku aada leedihiin iyo masaajidado kale wey guriga adigu aad leedahay markaad gasho assalaamu calaykum asalaamu calayna wacalaa cibaadillaahi saalixiin haddaan ciduba joogin haddii ehelkaagii reerkaagu joogaan assalaamu calaykum baadihi haddaan reerkii jooginu gurigu cidlo yahay gurigaagiina u yahay assalaamu calayna wacalaa cibaadillaahi saalixiina baadihi hadaad masjidka soo gasho assalaamu calaa rasuulillaah allaahuma aftax lii abwaaba raxmatika yaadhihi allahuma aftax lii abwaaba raxmatika hadhihi yacni guryaha salaama marka laleeyahay masaajidada iyo gurigaaga iyo guryaha caadiga ahi inaad salaamto wasalaam guri oo dhan salaam baa lagu leeyahay markaad soo gasho ama dad ha jooga ama yuuna joogin bismi illaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah allahuma iftax lii abwaaba raxmatika baad dhihi markaad masjidka soo gasho markaad ka bixina intaa allahuma iftax lii abwaaba fadlika markaad ka sii baxayso marka guryaha salaama laleeyahay masjidkaa ka mid a adigu aad lahayd baa ka mid a guryaha saaxiibadaa baa ka fa idaa dakaltum markaad gashaan buyuutan guryo fasallimu salaama calaa anfusikum naftiina salaama oo waxaa weeye gurigaagii markaad soo gasho cidlo yahay assalaamu calayna wacalaa cibaadillahi saalixiin masjidka markaad soo gasho nabiga iyo bisin ku bilow sidaas yeel taxiyatan salaam weeyo min cindillaahi alla agtiisa ka ahaatayo allah sharciyeeyey mubaarakatan barakaysan oo khayr badan iyo ajri baad ka heli dayibatan wanaagsan oo sharci ah kadaalika sidaasu yubayinu llaahu alla idinku cadeeye lakum idinka alaayaati aayadihi lacalakum tacqiluuna si aada u fahamtaan axkaamtaa la soo sheegay oo suurada lagu soo sheegay oo meeshan lagu sheegay allah baa idin caddeeyey lacalakum tacqiluuna si aad u fahamtaan wey allah wuxuu leeyahay inama almu'minuuna muminiinta dhabtiihi aladiina kuwa weeye aamanuu rumeeyey bilaahi alla rumeeyey wa rasuulihi rasuulkiisa rumeeyey waidaa kaanuu markay yihiin muminiinta dhabti macahu maca rasuuli calaa amrin xaalad jaamicin oo guud amar guud lam yadhabuu waa kuwaan tegaynin xataa yastadinuuhu ilaa ay nabiga ka idan dalbaan ina aladiina kuwa yastadinuunaka kaa idan dalbay ulaaika kuwaasi aladiina kuwa yuminuuna rumeeye bilaahi alihi wa rasuulihi allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay muminiinta dhabtii munaafiqiinta meesha laga saaraya munaafiqiinta markii nabiga xaaje guud lagu jiro sida jumcada iyo jamaacada iyo talada iyo markii lagu jiro munaafiqiintu way kala dusayaan marka kuwa dhabtiihi waa kuwa alla rasuulka rumeeyey markay nabiga la joogaan xaajo guud oo sida wadatashigo kale dagaalkaoo kale jamaacada oo kale jumcadoo kale aan tegaynin ilaa ay nabiga ka idan dalbaan oo yidhaahay nabigowna idan kuwa kaa idan dalbay waa kuwa dhabtihi ogow munaafiqiintu kaa idan dalbi maayaan way iska tegayaan yatasallaluuna liwaadan way inoo soo socotaa kuwa kaaidan dalbay ogo waa kuwa muminiin aho qalbigooda fiican yahay inama almuminuuna muminuunta dhabtiihi aladiina kuway aamanuu rumeeye bilaahi alle wa rasuulihi qowlan wa ficlan ka rumeeyey waidaa kaanuu markay yihiin macahu maca rasuuli rasuulka maciisa calaa amrin amar talo jaamicin guud sida jamaacada iyo jumcada iyo wadatashiga iyo lam yadhabuu aan tegaynin xataa yastadinuuhu ilaa ay ka eedan dalbaan haddana waa sidoo kaleo markii umuur islaam lagu jiro loo wada fadhiyo idan la-aan lama kaco umuur islaamka ku leeyahay markii loo wada fadhiyo ina aladiina kuwa yastadinuunaka kaaidan dalba een dhuumanin ulaaika kuwaasi aladiina ku weeye yuminuuna bilaahi warasuuliruma waa muminiin dhaba kuwa aan dhuumanine kaaidan dalbe e muraad baanu leenahay rasuulowna idan yidhaahda faida stadanuuka markay kaaida dalbaan libacdi shanihim umuurahooda qayb ka mid ah faadan idan liman shita ninkaa doonto oo minhum iyo ka mid a wastakfir lahum u dembi dhaaf dalab allaha alla uga qufraan dalab in allaha alle kafuurun ka dhaafooye raxiimun oo naxariista hadday kaa idan dalbaan umuurahooda qayb ka mid a oo muraadahooda reerkiibaasi ka ah waxyaabo kaley leeyihiin idan qofkaad doonto oo ka mid a qofkaad doontona ha idin wey hadduu doono nabigu inuuna idinin heli karaa una qufraan dalab leeyahay waxaa laga ee muraadka yaray leeyihiin muraad sahlano wax sidaas usii weyn inuun ahayn baa suuragala marka maadaama ay kaa idan dalbeen ood idanto u qufraan dalbe laga yaabo wax yar inay iyagu waxoogay gaboodfal yari ku dhex jiro muraad waa weyn una ahayn baa dhici kartee faida stadanuuka markay kaa idan dalbaan libacdi shanihim umuurahooda qayb ka mid a ah, faadan idan liman shiita qofkaa doontoo minhum kaa doontanaha idin wastakfir lahum ullaha alla uga qufraan dalab in allaha alle kafuurun ka dhaafo weeye raxiimun u naxariista uqufraa dalab waxaa looleeyahay waxaa laga yaabaa umuurta ay u kaceen umuur weyn inayna ahayn laa tajcaluu ha ka yeelina ducaaa rasuuli nabiga yeedhidiisa baynakum dhexdiina ka ducaai bacdikum qaarkin u yeedhidiisa bacdan qaarka kale aada u yeedhaysaan markaad nabiga u yeedhaysaan saad idinku isugu dhawaaqdaan ha ugu dhawaaqina yaa muxamed ha yaa abalqaasim ha ya bna cabdilaahi hadheheda yaa rasuulllahi dhah yaa mustafaa dhah yaa nebiyallaahi dhah magacyahaa sharaftala ugu yeedha waa mamnuuc nabiga magiciisoo qayaxan in loogu yeedho waa mamnuuc oo maxamed baa saayidin layidhaah abulqaasim baa saayidin layidhaah ina cabdilaahi baa sida waa mamnuuc wey nabiga markaad haddaba wey haddaba markaad soo hadal qaadayso rasuul ku dar oo nabi ku dar oo haddaad maxamed tidhaahdo sidaa yeel wey waa mamnuuc haddii kale marka sidaad idinku isugu dhawaaqdaan nabiga ha ugu dhawaaqina oo magiciisu qayaxan ha ugu sheegine sharaftiisa ugu yeedho rasuulallahi iyo nabiyallaahi iyo khayru khalqillaahi iyo magaca ugu yeedho haddaad maxamed ugu yeedhaanna salliga raaciy wey waa sidaa inagana sidaasoo kale weeye oo nabiga magiciisu qayaxan hadda lama dhihi karo maxamed baa sidaa yidhi lama dhihi karo waa mamnuuc abulqaasim baa sidaa yidhi lama dhihi karo maxamed bin cabdillaahi baa sidaa yidhi lama dhihi karo nabiyullaahi baa sidaa yidhi rasuulullaahi baa yidhi allaahuma salli wasallim waari caleyh waa inaad sidaa ugu dhawaaqdo laa tajcaluu haka yeelina ducaaa rasuuli nabiga u dhawaaqiisa baynakum dhexdiinna ka ducaai bacdikum qaarkiin u dhawaaqiisa bacdan qaarka kale uu ugu dhawaaqo waliyaa si kale ku fasiro waxay dhaheen nabiga habaarkiisa habaarkiinoo kale haka yeelina habaarkiisu waa la aqbali taasi iska daayo sidii allah wuxuu leeyahay qad yaclamu allaahu alla wuu og yahay aladiina ku yatasallaluuna dusaya oo minkum idinka idinka liwaadan dhuumasho isagoo meeshaa la fadhiyo muminiintu waa kaan sheegno way ka idan dalbe markii la fadhiy intay iska dhigaan ruux dabada ka mara yuu dusoo meel kaleu tegi hadalkaasaa dhibi iyo shirkaa iyo wadatashigaa lagu jiraa isaga dhibi ma dhegaysan karo way dhibaatay ku tahay wey qofka waswaaska qaba ama qofka shakiga qaba in xaqa la sheego dhibaatay ku tahay wey waa ku dhib haddaba dhegeyso marka allah wuxuu leeyahay wuxuu og yahay kuwa dusaya iyagoo liwaadan dhuumanaya oo meel ku dhuumanaya yuu alla leeyahay qad yaclamu llaahu alla wuxuu og yahay aladiina kuwa yatasallaluuna dusaya oo minkum idinka liwaadan dhuumasho oo nabiga majliskiisa ka baxaya haddana waa sidoo kale oo umuur islaam markii lagu jiro lama ogola falyaxdir ha digtoonaadaan aladiina kuwa yukhaalifuuna khilaafaya can amrihi nabiga amarkiisa an tusiibahum min an tusiibahum inay asiibto ha ka digtoonaadaan fitnatu fitno oo gaalnimo iyo munaafiqnimo ah aw yusiibuhum uu asiibo cadaabun cadaab aliimun hadday dhintaan oo isla ku dhintaan allah wuxuu leeyahay kuwa nabiga amarkiisa can amrihi qoryo waxay u celiyeen can amri lqur'aani ama can amri nabiyi can can amrihi nabiga ka soo qaad nabiga ku dah qolada nabiga amarkiisa khilaafaay ha ka digtoonaadaan oo ha ka baqaan fitna inay ku dhacdo oo kufri iyo nifaaqa iyo shaki ama cadaabba ku dhaco hadday saa ku dhintaan qofka amarka nabiga khilaafay dhibaatadaas ha u diyaar garoobo gaalnimo iyo fitna ku dhici hadduu saa ku dhintaan cadaab buu gelaya falyaxdar ha ka digtoonaadaan oo ha ka baqaan aladiina kuwa yukhaalifuuna khilaaf can amrihi nabiga amarkiisa an tusiibahum inay asiibto ku dhacdo fitnatu fitno oo gaalnimo iyo waswaasa aw yusiibahum uu asiibo cadaabun aliimun mulimun xanuunji hadday saa ku dhintaan ala waxaa weeye waa xaraf waxay culimmadii tanabbahuu bayna dhihi jireen markaanu naxwada icraabaynana xaraf gooni ficil uma sameeyo camal uma sameeyaan nidhahna marka waxaynu alaadi iyo xagga dambe isku qabanayna alaa ina lilaahi alla waxaa u sugnaaday baraarugi eh, maa fi samaawaati samada waxa ku sugan waalardi qad yaclamu alla wuu og yahay maa antum calayhi waxaad ku sugan tihiinoo nifaaqa calaa tanabuho baraaruga eh war hooyaay bay ka dhigan tahay ina lilaahi alla waxaa u sugnaaday maa fi samaawaati samad wamaa fi lardi samadii ardada waxa ku sugan allah iska leh cilla lihi ma jiro khalqan wa cabiidan abuurka iyo lahaanshaha labadaba qad yaclamu alla wuxuu og maa shayga antum idinku aad ku sugantihiin caleyhi dushiisa caqiidada aad ku sugantihiin alla wuu ogyahay wa yowma maalinna alla wuu ogyahay yurjacuuna laydin celin ilayhi oo maalinta maxkamadda laydin keeni alla wuu ogyahay fa yunabiuhum wuxuu uga warami bima camilu amal faleen qad yaclamu alla wuxuu ogyahay maa shaygii antum idinku calayhi dushiisa aad saarantihiin oo dushiisa aad ku sugantihiin oo waswaasiyo xumaana wa yowma maalinna alla wuu ogyahay yurjacuuna loo celin ilayhi ilallaahi xagga alla loo celinayo markii hore mukhaadab buu ahaa antum baa layidhi markii dambena haa'ib baa laga dhigay waa fasaaxada carabiga sidaas wuxuu og yahay waxaad ku sugan tihiin wayowma maalinna alla wuu ogyahay yurjacuuna loo celinayo dadka ilayhi ilallaahi loo celino maxkamadda lasoo taagi fa yunabiuhum wuxuu uga warramay bimaa camiluu waxay camal faleen wallaahu alla subxaanahu wa tacaala bikulli shayin shay la arka kulliga caliimu kii og wey macnaha waxaa laleeyahay allaha shay walba og yaa ku dirsaday oo cibaado kaa raba oo xaqa inaad raacda kaa rabe allaha ka tala qaado wallah subxana wataala alam